بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد الفعل المضارع علم halkan waxaan doonaynaa inaan ku aragno ficilkii mudaaric haddaba ficilka mudaaric tacriifna wuu leeyahay aqsaamna wuu leeyahay icraabna wuu leeyahay tusaalayaalna wuu leeyahay laylisna waa leeyahay intaasoo dhinac baan doonaynaa inaynu kaga shaqayno tacriifuhu haddaan tacriifino ficilka mudaaric huwa alficlu waa ficilka alladii ficilka yadullu kutusaya calaa zamanin zaman buu kutusayaa zamanka oo yaxtamilu badha alxaala xaal wax markaa dhacaya iyo walistiqbaala wax soo socda ficilka mudaaric waxaa loo yaqaanaa waxaa kutusan zaman suurtagel uu yahay inuu markaa socdo ama suurtagel inuu yahay inuu mustaqbalka dhici doono kaasaa ficil mudaaric la yidhaahdaa saddex qaybood ayuu iskugu jiri doonaa sidaynu arki doono icraabuhu icraabtiisuna alficlu lmudaaric ficilka mudaaric asaxiixulaaakhiru ee asaxiixulaakhiri ee saxiixulaakhirka ihi yurfacu waxaa lagu rafcini bidamati damo wa yunsabu waxaa lagu nasbini bilfatxati fatxo wa yujzamu waxaa lagu jasmini bisukuuni sukuun waa hadduu saxiixulaakhir yahay alficlu lmudaaric ficilka mudaaric almuctalu laakhiri ee muctalulaakhirka ah yurfacu waxaa lagu rafcini bidamati damo wa yunsabu waxaa lagu nasbini bilfatxati fatxo wayujzamu waxaa lagu jasmini bixadfi xarficila xarfucilaha in la xadfo afcaalulkhamsati ficilka mudaaric ee afcaalulkhamsaha yurfacu waxaa lagu rafcini bihubuuti nuuni nuun sugan wayunsabu waxaa lagu nasbini bixadfi nuuni nuunkaasoo la xadfo wayujzamu waxaa lagu jasmini bixadfi nuun isla xadfu nuunka ayaa lagu jasmin waa icraabkiisii aqsaamuhu aqsaamta lafteedu icraabkaa way ka dhex muuqataa aqsaamtii ficilka mudaaric markii icraabka aan sheegaynay way ka dhex muuqanaysa oo icraabkii baa kala baydhbaydhaya oo saxiix iyo muctal iyo afcaal khamse u kala baydhaya haddana aqsaamtii waa tan yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alficlu lmudaaricu ficilka mudaaric ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayuu u qaybsami wa hiya saddexda qaybood maa yeli waa kan soo socda ficilkii mudaaric saddexdan qaybood ayuu u qaybsamayaa qaybta koowaad ama ka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa qaybta koobaad asaxiixu alaakhir baa loo yaqaanaa sida aan dareemayno asaxiixulaakhir waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhir ah tacriifuhu haddaynu tacriifinno saxiixulaakhirku waa ficil kaste oo mudaarica oo ku dhammaada saddexda xarful waxaan ahayn wow iyo yo iyo alif kuma dhammaado xuruuftii kale sideed iyo labaatankii alifbada sideed iyo labaatan xaraf bay alifbadu ka kooban tahay waxaa laga reebayaa un saddexda xarfu cille shan iyo labaatanka kale hadduu ku dhammaado saxiixulaakhir baa la odhanaya okay waxaa la odhanayaa welibana shan iyo labaatanka kale ayuu ku dhammaaday oo saddexda xarfu cilluna ku dhammaan waxaa kaloo laga soo reebayaa inuu nuun ku dhammaado saddexda xarfu cillo midkooduu ka horeeyo haddaba saddexda xarfu cillo hadduu ku dhammaado waa muctal buu noqon hadduu nuun ku dhammaado saddexda xarfu cilo midkoodu ka horeeyana afcaalulkhamsu noqon hadduu ku dhammaado saddexda xarfu waxaan ahayn iyo nuun xarfu ah saddexdii uuna ka horreyninna saxiixulakhir buu noqon an iyo toban eh, shan iyo labaatan qaybood baan saxiixulakhirka ka tusaalayn karnaa markaa waa shan iyo labaatankii xarafee alifba'da ahaa isagoo ku dhammaaday waa ficlun mudaaricun ficil mudaaric oo saxiixulaakhiri saxiixulaakhira tacriifuhu haddaan tacriifinnana waa kullu ficlin ficil kaste mudaaricin oo mudaarica lam yantahi an ku dhammaanin biwaaxidin mid kuma dhammaanin min axrufi alcillati alaaa saddexda xarfu cille mid ka mida ayuuna ku dhammaanin saddexdii xarfu cille lama ogolo inuu ku dhammaado walam yatasil lamana xidhiidhsado ayaynu nidhi oo lama xidhiidhsanayo walam yatasil lamana xidhiidhsado bihi isaga waawuljamaacati wowga waawuljamaaciihi la xidhiidhsan maayo walaa alifulisnayn alifka alifulisnaynkee labada ku dhacaana la xidhiidhsan maayo walaa yaau mu'anasati lmukhaadaba ya-da yaau mu'anasati lmukhaadaba la yidhaahdaana la xidhiidhsan mayso tusaalaha saxiixulaakhirku waa yejlisu siin buu ku dhammaaday waa yakulu laan buu ku dhammaaday waa yaclamu miin buu ku dhammaaday waa yafhamu miin buu ku dhammaaday waa yaqtulu laan ku dhammaaday waa yejiiu tusaalayaasha noocaasoo kale ah ayaa saxiixulaakhir horta culimo la odhanayaa ka labaad waa ficlun mudaaric ficil mudaaric oo muctalulaakhiri muctalulaakhira tacriifuhu haddaynu tacriifinno huwa kullu ficlin waa ficil kaste mudaaricin oo mudaarica intahaa wuxuu ku dhammaaday biwaaxidin mid buu ku dhammaaday min axrufi alcilati xuruufulcillihii ahalaaati saddexda ahaa ka mida saddexda xarfucillo midkood walam yatasil bihi lamana xidhiidhsado waaw ljamaaca waaw ljamaaco walaa alif اثnain alif اثnainna lama xidhiidhsato walaa yaau muanaثati اmukhaadaba ya-da yaau muanaثati la yidhaahdaana lama xidhiidhsato isagoo wow ku dhammaaday waa yadcuu isagoo ya ku dhammaaday waa yatii isagoo alif ku dhammaaday waa yakshaa iyo yardaa iyo yascaa isagoo ya ku dhammaaday waa yafii waan soo celcelinay tusaalayaasha ardayga ay ku yaryihiin siduu si fudud uga faa'iidaysan karo haddaba culima ficil mudaaric oo amilatkamsaa baan halkan ku arkaynaa amilakamsa waa afcaalukamsaa kii la odhan jiray afcaalukamsuhu maaha qayb madax banaan labadan qaybood ee kalun baa laga sameeyaa haddaba haddii maalan saxiixulaakhir uu ficilku yahay hadduu saxiixulaakhir afcaalukamse laga samaynayo yahay isagoo saiixulaakhira saiixulaakhir isagoo saxiixulaakhira haddaynu nidhaahno afcaalukamsaan ka samaynaynaa maxaa la samaynayaa ficilkii yejlisu ahaa yejlisu ficilkii yejlisu ahaa yejlisu ficilku yejlisu buu ahaa yejlisidii un baynu waxaynu samaynaynaa wax kale ma ahee ereygii yejlisu ahaa un baan odhanayaa laba jeer saa'id wow reeban iyo nuun fadxisan wow reeban iyo nuun fadxisan laba jeer weeyaan wow reeban iyo nuun fadxisan laba jeerna waxaan u isticmaali waa laba jeer yar alif reeban iyo waxaan isticmaalayaa saa'id alif reeban iyo nuun kasrisan waa alif reeban iyo nuun kasrisan hal jeerna waxaan isticmaalayaa ya reeban iyo nuun fadxisan intaan ficilka xarafka ugu dambeeyo godo ayaan sidaa u isticmaali maalan waa yejlisu maxaan odhanayaa haddaba markaan yejlisu waa saxiixulakhiri afcaalulkhamsan ka dhig is leeyahay laba jeer baan wow reeban iyo nuun fadxisan ku dari xarafka horaa kala duwanaanaya oo mar ya baan ku bilaabaya oo waxaan odhanayaa yejlisuuna marna waxaan odhanayaa ta baan ku bilaabaya tejlisuuna tjlisuuna laba jeerna alif baan ku bilaabaya oo waxaan odhanaya yjlisaani yjlisaani marna ta baan ku bilaabaya oo waxaan odhanaya tajlisaani ugu dambaynna waxaan samaynayaa ya unbaan ku unbaan ku dhamaynaya nuun tana waa lagama maarmaan in lagu bilaabo tajlisiina horta afcaal khamsaa saasaa loo samaynaya marka ficilku uu yahay saxiix qaabka loo samaynaya waa qaabkaa ficilka saxiixa marka laga samaynayo eeg waa saddex dariiquun laba jeer wow iyo nuun baa lagu dari laba jeerna alif iyo nuun baa lagu dari marna yo iyo nuun baa lagu dari afcaal khamsa ama amila khamsa saasaa loo samayn ficilka akhirkiisiina waa la gutay markaad wow iyo nuun ku dara wow iyo nuun ku darayso markaad alif iyo nuunna siinkii waad fadxinaysaa uun markaad yo iyo nuun ku daraysana siinka waad kasrinaysaa kolka saddexdaa qayboodun labadaa jeer siinkii ficilku xaraf ku dhamaada damaa la siini ilan wow baa la doonay inuu ku xige labadaa jeerna xarafku ficilku dhamaada fatxaa la siini markaas labadaa lagu dari markaa u dambaysina ya baa la siini haddaba labadani waa marna ficilkaa ya ka bilaabanaya marna ta ka bilaabanaya labadanna marka ficilkaa ya ka bilaabanaya marna ta ka bilaabanaya ya iyo nuun marka lagu darayana ficilku ta uunbuu ka bilowda ya kama bilowdo yejlisiina lama odhan karo waa tajlisiina uun haddaba culim haddii la doonayo afcaalu khamse inaan ka samayno ficil iisoo sheeg ficil muctala sidee afcaalukamse looga samaynaya muctalka muctal markuu ficilku yahay bal haddayla soco waxaa kala baydhaya muctalkani waxa uu ku buko ayaa kala duwanaanaya muxuu ku bukaabaa lagu odhanaya muctalkani maalan hadduu wow ku buko ficil muctalun bilwow abaa lagu yihi afcaalu khamse ka dhig muctalun bilwow waa muctalulaakhiri bilwow muctalun bilwow weeye ficilku ficilkaa muctalun bilwawa afcaal khamse ka dhig lagu yidhi maxaan samaynayaa waa yadcuu yadcuu sidaa aan dareemayno egeeg waa saddex jeerun mar waxaad saa'id intaa un baad odhanaysaa marna saa'id intaa un baad odhanaysaa marna saa'id intaa un baad odhanaysaa maalan haddaba khamsadii mee khamsadiiba yaa haya sawkan saddex qaybood unan hayno mayna saddexun hayn inta halkaa inoo qorani marna wow iyo ku dar marna alf iyo marna ya iyo nun waxa way khamsadu kaasi labuu noqonaya kana labuu noqonaya kana midunbuu ahaanaya waay xarafka lagu bilaabaya kala duwanaanaya haddaba yadcuudi sideen intaa ugu daraa culimo sida dhabta ah marka wowgaa iyo nuunkaa lagu darayo laba wow baa isku xigi doona waayo ficilkii wow ku dhammaaday halka nawowka iyo nun kalaa lagu daraya laba wow waa isku xigi doona xagga sarfiga marka la gaara iclaal baa dhacaya labadii wow baa mid ahaan la xadfaya kolka ardayga bilowgaa ah waxaa u fudud yadcuu markaad labadii jeeree wowga in la ydhaha nuunun ku dar nuunun ku dar laakiin xaqiiqahaan nuunun laguma darine wow iyo nuun baa lagu daray labadii wow baa mid ahaan la xadfay maxaan odhan kolkaa yadcuudii mar waxaan odhanayaa yadcuuna nuunkanubaa ardayga bilow arkay ad oo intii hore ku siyaada laakiin xaqiiqada wow baa lagu daray wow wow waa la xadfay markii dambena labadii wow mid ahaan tadcuuna labadii jeere alifki iyo nuunka ma garanaysaa yadcuu waxa weeye yadcuu wowgeega in la fadxiyo intaana lagu daro dhibaato male yadcuu wowgeegii ubaa la fadxini yadcuwaani haddana tadcuwaani yadcuwaani iyo tadcuwaani ugu dambayn mataqaanaa yadcuu markii yadiya nuunka lagu darayey waxa la samaynaya markan yadiya nuunka lagu daray sow yadcuu ma aha waxa qasaba in wowga la xadfo xarafka wowga ka horreeya kasra la siiyo wowga waa la xadfi ka ka horreeyana kasraa la siini markaasaa yadiya nuunka lagu dari maxaan odhanayaa haddaba ilain ta unbaa laga bilaabi jire tadciina haddaba waxaan rabaa hal ardayo yatluu iminka afcaal khamse iga dhiga yatluu sheekh cadnaan yatlu afcaal khamse ka dhig labadaa jeer eeg horta labadii wowgiiyo nuunka ku dar wow iyo nuun nuun ku dar okay nuunun baa lagu darayaa baynu nidhi haye yatluuna iyo iyo tat tatluuna haye labadaa jeerna isticmaal alif iyo nuun yatluwaani tatluwaani markaana sheeg tatlina waad saxantahay tatlina haddaba duu ficilku ya wow ku buko waa sidaa hadduu ya ku buko ka sheekeeya hadduu ya ku buko iyadana ka sheekeeya hadduu yatii yahay yatii oo ya ku dhammaanayo yatii hadduu yahay waa sida kan horoo kaluun oo ficilku hadduu maalan yatii noqdo yatii hadduu noqdo dee waa saddex jeer laba jeer waxaad ku dari doontaa uun intaa laba jeerna waxaad ku dari doontaa uun intaa markunana waxaad ku dari doontaa un intaa haddaba eeg sawow nuun laguma darayo ficilku liyaa kuma buko labadii jeeree wowgan iyo nuunkan lagu daraya maxaan samaynayaa yaatiida waxaan samaynaya ya-danaan xadfaya waxay u cagsi tahay xilligii kawowga ku buka iyo nuun lagu daraya maan wowga la xadfi jirin kawowga ka horeeyana kasra la siinaynin tadciina si loo yidhaahdo haddaba halkana yatiidanna ya-daa la xadfi ka yada ka horena damaa la siini xilliga wowga maxaan odhanaya markaa yatiidii markaan doonaya inaan wow iyo nuun ku daro yada waa inaan xadfaaka ka horeyto adana aanan godaa maxaan odhanaya markaa yatuuna waa afcaal khamse markaa halkana maxaan odhanaya haddana tatuuna tatuuna waa afcaal khamse markaa labadii jeeree ma taqaanaa alifkiiyo nuunka lagu darayey waa basiidoo iyagaa yadun baad fadxin oo alif iyo nuun baad ku dari maxaan odhanayaa yatiyaani iyo tatiyaani ugu dambayn markii mataqaanaa yo iyo nuun lagu darayey xaqiiqada waa yadcuudii oo kaluun saw kumaan lahayn laba wow baa isku xigayo mid baa la xadfaya yatiida yada ku dhamaanaysa marka y iyo nuun ku dar lagula laba yo-ood baa isku xigo mid baa la xadfaya ardayga bilowgaa nuun ku darun bay kolkaa warka usoo boodayaan ardayga bilow war yatiidii nuun un ku dar ya-da horena ta ka dhigo maxaan odhanayaa markaa tatiina bes tatin nuunkanuba ardayga ku cusub laakiin xaqiiqa ahaan ya kalaa lagu daro laba yo-ood baa isku xigay labadii yo-ood baa mid ahaan la xadfay markaa tatiina waxaan rabaa haddaba bal mar labaad baan sheekh cadnaan kusoo halqabsanayaa yaqdii bal sheekh cadnaano haddaba afcaal khamsiya ka dhig yaqdii waxaan labaa rabaa labadii jeere wowgiiyo nuunka lagu darayay yaqduuna waa kow taqduuna waa laba labadii jeere alif iyo nuun haddana taqdiyaani haye may iyo nuun baan rabaa laba jeer wey yaqdiyaani taqdiyaani gabadha markii laga dhigaye eyo iyo nuun taqdiina shukran haddaba colim waxaa ii dhiman hadduu ficilku alif ku buko ayaa ii dhiman hadduu ficilku alif ku buko maxaa laga yeelayaa hadduu maalan ficilku alif ku buko yardaa oo kale uu yahay yardaa waa sidiioo kaluun laba jeer sida aan dareemayno waxaad ku darsanaysaa un wow reeban nuun fadxisan waa laba jeer laba jeerna waxaad ku darsanaysaa un alif reeban iyo nuun kasrisan mar waxaad samaynaysaa un ya reeban iyo nuun fadxisan wahaakadaa shantii saasay inoo noqonaysa waa ina yardaa yardaa haddaba waxaa la rabaa inaan culimo shan jeer isticmaalo oon u isticmaalo away labadii wow alifka waa la jari markaan wow iyo nuun ku darayo daadkana fadxada waa loo dayni daad fadxisanoo wow iyo nuun ka dambeeya maad ku hadli maxaan odhanayaa yardawna haddana maxaan odhanayaa yardawna eeg aad ardaydu waxay u khaldaan doodkaasay ayay dambiyaan yarduuna bay moodaan si kasta haddaad u baadha yarduuna soo heli maysa waa tardawna doodkaa fadxadaasaa lagama maarmaan ah hadduu maadi yahay baa la godaa radia allaahu canhum waraduu doodka waa la godaa xilliga maadiga laakiin mudaarica waa mamnuuc in la godaa labadii jeere ma garanaysaa alifkii nuunka lagu darayey labadii jeer alifkiy nuunka alifkan hore ya fadxisan laga dhigi markaasa alifiya nuun lagu dari alifka hore ya fadxisan ka dhig ya fadxisan ka dhig yardayaani tardayaani gabadha markay ahayd ma garanaysaa alifkana ya reeban laga dhigaya markaasaa alifkana la xadfayaa baan doonayaa alifkan waa la xadfayaa yadiya nuunkiin ku darso alifkana xadaf daadkana fadxadiisa u daa daadka fadxadiisa u daa tardayna tardayna eega qur-aanka mayna ku jirin wa tardayna meelo badan baan kolle ka heli doonaa baan isleeyahay suurat اlaxzaab oo kale halkii dumarka nebiga lala hadlayay ilaa an yardayna ilaa an tardayna may ahayd waa dhici karta inaan ka helno tardayna aduu eeg halkaana ardayda qaar baa tardiina moodaya oo daadka in la kasrinayay moodayaan waa khalad lama hadduu ficilku alifba ku bako eeg yascaa hadda eega yascaa yascaa haddaba yaa ii keenaya nacam sheekh khaali yascaa waxaan kaa rabaa labadii jeere wogiya nuunka yascawna tascawna waa sax labadaa jeer haddana tascayaani yascayaani markaa haddana tascayna shukran waa intaa wey afcaalkhamsu haddaba sida aynu dareennay qayb mustaqiloo madax bannaan maahee afcaalkhamse marka hala sameeyo layidha ama saxiix buu ka imani ama muctal buu ka imani asal ahaan afcaalkhamsuhu waa ficlu mudaaricun ficil mudaaric amilaة اkhamsa oo amilaة اkhamsaa tacriifuhu haddaan tacriifinaynana huwa ficlu waa ficil mudaaricun mudaarica sawaaءun waxa isku mida kaana ha ahaada muctalan muctal am saxiixan ama saxiix oo itasalat bihi ay la xidhiidhsatay waaawljamaaca ow alifu linain ow yaau muanaati mukhaaba sida yejlisuuna iyo yejlisaani iyo tajlisiina iyo yadcuuna iyo tadcuuna iyo tadcuwaani iyo tadciina iyo tardawna iyo tardayaani iyo tardayna iyo tahdiina iyo tahduuna takwiin amilai ams sida amilatulkhamsaha loo sameeyo ama loo abuuro amilatulkhamsi baan rabnaa in la sameeyo waa aaiixulaakhir aiixulaakhir oo yuzaadu calaa aakhirihi xagga dambe lagaga darayo waawun saakinatun wow reeban wa nuunun maftuuxatun iyo nuun la fadxinayo wa lficlu ficilkana waxaa lagu furfuran biyaa-in yo taa-in ama ta halkaas laba qaacida ma haysiin wa taaratan marna yuzaadu calaa aakhirihi waxaa lagu ziyaadinaya alifun wa nuunun maksuura alif iyo nuun la kasriyey wa taaratanna yuzaadu waxaa lagu ziyaadinaya calaa aakhirihi yaaun wa nuunun maftuuxa ya iyo nuun la fadxiyey baste asalba waa intaa muctalkii unbaa ku dhiman markaa muctalkii waan ka aamusnay kana sabradda ku qornay baynaan si caadiya ugu qorin sidan qaabkan sabradda aan ugu qornay ayaynaan ku qorin aynaan halkan kusoo bandhigin okay atadriib اlأwl layliska koobaad waa saddexdaa ficil mudaaricuun cayin waxaadna tustaa alficl اmudaarica ficilka mudaaric almuctala bilwaawi ee wowga ku buka fii maa yelika soo socda balaa wuu imtixaanay yeblu wuu imtixaanaya ka qowlihim oo kale yeblu wuu imtixaanayaa almucallimu mucallimku dulaabahu ardaydiisii falaa madaxuu injir ka guray yeflu ka guraya ka qowlihim oo kale yeflu axmedu axmed baa guraya alqumlata injirta can ra'sihi madaxiisii jalaa wuu qaxay yejluu way qaxayaa ka qowlihim yejlu unaasun dad baa ka qaxaya can buldaanihim wadanadoodii xalaa wuu macaanaada yaxluu wuu macaanaanaya ka qowlihim yaxlu sharaabu sharaabku wuu macaadaanaada can idamai cantaasi waa bacda can idamai bacda damai oonka dabedi khalaa wuu madhnaaday yakhluu wuu madhnaanaya ka qowlihim yakhlu lmakaanu makaankaa ka madhnaanaya can ahlihi dadkiisii danaa wuu soo dhowaaday yadnu wuu soo dhowaanayaa ka qowlihim yadnu waxa dhowaanaysa ajalulmariidi ka xanuunsanaya ajashiisii hazaa wuu duulay yakzu wuu duulaya ka qowlihim yakzuu waxa duulaya almujaahidu mujaahidkii calaa wuu kor u kacay yacluu korbuu u kacaya ka qowlihim yaclu naajixu naajixi korbuu uga kacay can aqraanihi dadkii la da'da ahaa cadaa wuu cararay yacdu wuu cararaya ka qowlihim yacdu waxaa cararaya alfarasu faraskii alfarasu radaasi way fadxisnayd alfarasu canaa wuu duloobay yacnuu wuu duloobaya ka qowlihim jacnuu waxaa duloobaysa alwujuuhu wejiyo ayaa lilaahi ilaahay dartii u duloobaysa atadriib ahaani layriska labaad cayin waxaadna tustaa alficla almudaarica ficilka mudaaric yarda allaahu can ilmuniibi ee almuctala bilif buu ahaa almuctala bilif baa ka maqan atdriib aani cayin waxaadna tustaa alficl mudaaric almuctala bilif ka horena almuctala bilwaaw buu ahaayo uu inoo qornaa ka hore yardallaahu ilaahay baa ka raali noqonaya canilmuniibi ka towbo keenaya yaxyaa caliyun cali baa noolaanaya yakhfa lamru amarkiibaa qarsoomaya yacya lmunbitu ninkii safarka isdabajooga ka dhigay waa daalayaa yatalaqaa caliyun cali baa la kulmaya alcilaaja dawada fi lbeledi wadanka yaqwa aliimaanu iimaanka ayaa xoogaysanaya biaacati ku xoogaysanaya yatawalaa caliyun cali baa qabanaya almansiba xililkii haada alamru amarkani yatacadaa bixadihi xadkiisii waa dhaafay atdriib aali layliska saddexaad daca haan xariiq hoos dhig taxta alficli mudaaric almuctal aakhir wa khadayni taxta saxiix aakhir saxiixulaakhirkana laba khad muctalulaakhirkana hal khad yahdi laahu ilaahay baa hanuuninaya man yashaau ciduu doono yahdi iyo yashaau qaala almutanabi wuxuu hi ninkii mutanabi loodhan jirayna ويمشي به العكاز في الدير تائبان وقد كان يأبى ماشي أشغار أجردا ويمشي به waxaa socodsiiya alcukaasu bakoorad fi dayri kaniisada dhexdeeda bakooradba ku socdaa taa'iban isagoo taa'iba waqad kaana wuxuu ahaan jiray yabaa kii diida berigii hore mashi ashqara faraska giirgiirka ah socodkiisa ajrado ee dhogoryaraha ah waa fardaha loogu jecel yahay giirgiir dhogoryara ah kolkaa ninka uu gabayga u tirinaya waa boqorkii reer galbeedka wey yurub boqorkoogii weeye muslimiinta nolosha ku qabatay markii noloda ku soo qabtay baa maxbuus laga dhigay markii maxbuus laga dhigay jeel lama gelinine magaalaa la yidhi xabsulmadiino magaaladan kama bixi kartid baa la yidhi kolkaa faras lama siinin boqor buu ahaa dee wax kalena looma samaynina bakooro yar buu ku tukubi jiray mutanabi baa arkay isagoo bakoorad yar ku tukubaya markaasuu yidhi wayamshi bihi lcukaas bakooradda ayaa socodsiisa fi dayri kaniisada dhexdeeda taaiban isagoo taaiba bakooradaasu ku luudaa buu yidhi waqad kaana wuxuu ahaan jiray markuu boqorka ahaana yabaa kii diida mashi ashqara ka giirgiirkaa socodkiisa ajirada ee dhagoryaraha ah yaqdi qaadi qaadiga ayaa xukumaya bilxaqi buu ku xukumaya yejri laacibu ciyaardayga cararaya filmaydaani garoonka dhexdiisa qaala tacaala ilaahay baa yidhi waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum idinka idinkamida wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas yatarabasna way suganayaan bianfusihina nafahooga arbacata ashhurin afar bilood waa cashran iyo toban yabkii waxaa ooyaya aiflu kii yaraa lifaqdi ummihi hooyadii markuu waayey yaxkii waxaa warramaya almucallimu mucallimkii lilaطfaal caruurtiibuu u sheekaynaya yulqi ilayna wuxuu noo soo tuurayaa alkhaiibu khaiibku kelimaatin kelmado yuulilaahu ilaahay baa tawallisiinaya aljamiila wanaagga likhalqihi khalqigiisa qaala tacaala alle wuxuu yidhi waladii ka huwa isagu yudcimunii iquudinaya wayasqiinii ina waraabinaya waidaa maridtu markaan bukoodana fahwa yashfiini icaafiyaya atadriib araabic layliska afraad cayin waxaadna tustaa alficl almudaarica saxiixa alaakhir wa afcaal alkhamsa iyo afcaal lkhamsaha fii maa yeli ka soo socda qaala tacaala alle ayaa yidhi yahabu wuxuu siiyaa liman yashaau ciduu doono inaaan dhadig wayahabu wuxuu siiyaa liman yashaau ciduu doono adukuura lab qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi wallaahu ilaahay baa yadcuu inoo baaqaya ila aljannati janno inoogu baaqaya walmaqfira iyo dembidhaaf biidnihi idankiisa wayubayinu wuxuu caddaynaya aayaatihi aayadihiisa linaasi dadka lacallahum yatadakaruun si ay u waantoobaan qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilmaxiidi dhiigga caadada ah qul waxaad tidhahdaa huwa adan dhib weeyi ee factazilu ka dheeraada annisaa'a dumarka filmaxiidi xilliga caadada التdريب الخامس layliska شhaنaad cayin waxaadna tustaa alficl الmudaaric afcaal الhamسa فيma yli afcaal hamse qura un wجهa caliyi وcumara cali iyo cumar labadooda weji tacnuwaani lilaahi waaxid الqahaar allaha waaxidka ayay u duloobayaan alfarasaani labada farasna yacduwaani way cararayaan halkaa tacnuwaani aan idhi yacnuwaani buu ahaa yacnuwaani ya buu ahaa wجهa caliyin وcumar yacnuwaani lilahi الwaaxid الqahaar alfarasaani labada faras yacduwaani way cararayaan annaajiuuna dadka guulaysta yacluuna waxay kor baxayaan fowqa almajdi sharafta meesha ugu saraysa almujaahiduunana yakzuuna way duulayaan antumaa labadiinini tadnuwaani waxaad usoo dhawaanaysiin ilaa quluubi aطfaal caruurta qalbiyadooda manaca alislaamu islaamkaa diiday alrajula nin iyo walmar'ata gabadh an yakhluwa inay khaali iskula noqdaan fii makaanin ma meelun annaasu dadku yajluuna waxay ka qaxayaan can buldaanihim wadanadoodii bacdunaasi dadka qaar kamida ah ayaa yafluuna iska baarbaara alqumlata injirta can ru'uusihim madaxyadooda fii wasadi shawaaric wadooyinka iyagoo dhex jooga almucalimuuna mucalimiintu yasaluuna waxay su'aalaan talaamiidahum ardaydooda bias'ilatin su'aalo mutanawicatin wada kala duwan in sha allahu tacala barta ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennu wallahu tacala aclaa waclam